alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wslm calaa nabiyina mxamedi wcala aalihi wasaxbihi wslm wbacd wbihi qaala alimaamu malik can yaxya bni saciidi can camrata binti cabdiraxmaan can caaishata zawji اnabiyi sala اllahu عalayhi wasalam ana yahuudiyata jaءat tas'aluha faqaalat acaadaki illaahu min cadaabi اlqabri fasa'lat caaishatu rasuula اllahi sala اllahu عalayhi wasalam fayucadabu اnnaasu fii qubuurihim faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam caa'idan biاllahi min dalik ثuma rakiba rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama data gadaatin markaban fakhasafat الshamsu farajaca duxan famara bayna dahray اlxujar ثuma qaama yuصlii waqaama الnaasu waraa'ah فqاma قiyاmا طويilا ثuma rakaca ركوعا طويilا ثuma rafaca faqاma قiyاmا طويilا wahuwa duuna alqiyaami alwal uma rakaca rukuucan طawiila wahuwa duuna rukuuci اlأwal uma rafaca fasajad uma qaama qiyaama طawiila wahuwa duuna alqiyaami اlأwal uma rakaca rukuucan طawiila wahuwa duuna rukuuci اlأwal uma rafaca faqaama qiyaama طawiila wahuwa duuna qiyaami اlأwal uma rakaca rukuucan طawiila wahuwa duuna rukuuci اlأwal uma rafac uma sajad ثuma اnsarafa faqaala ma shaء allah an yaquul ثuma amarahum an yatacawaduu min cadaabi اlqbr hada alxadiid rawaahu اlimaamu malik can yaxya bni saciid alansaari can camrata binti cabdiraxmaan waqad sabaqat tarjamatuhmaa fima madaa wa fi hada alxadiid wahuwa xadiidu yaxya bni saciid can camrata can caaishata mihlu xadiidi alimaami malik can abiihi can hishaam bni curwata can abiihi can caishata wakilaahumaa fi salaati اlkusuufi bimacnan waaxid faxadiidu yaxya can camrata can caaishata mihlu xadiidi hishaami can curwata can caaishata radia allahu canha wakilaahuma fi lkayfiyati naqlat fi lkayfiyati alatii naqlat caaishatu radia allahu canha can salaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fi kusuufi shamsi wqad sabqa xadiidu curwata can caaishata wahada alxadiid wahuwa xadiidu camrata can caaishata mihlu xadiidi curwata can caaishata sawaء bisawaء wa fi hada alxadiidi daliilu calى ana cadaaba alqabri kanat alyahuudu tacrifuhu لأن هذه اليهودية أتت عائشة رضي الله عنها فذكرت له عذاب القبر قال أبو عمر وذلك والله أعلم عن التوراة لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي فهذه الأمور الغيبية لا يمكن أن تدرك أو تعرف عن طريق التأمل والنظر وإنما هذا مرده كله الوحي faka'na hadihi alyahuudiya carafat hadihi almas'ala wa hiya mas'alaة cadaabi اlqabri min alkitaab aladi kana cinda alyahuud wahuwa towraat uma ahaara alimaam abu cumar hunaa mas'alatan wahiya hal yumkin an yacrifa annaasu khusuufa الshamsi aw khusuufa alqamar qabla an yaxsul فهل يمكن أن يعرفوا هذا بالاستدلال والنظر ذكر الإمام أبو عمر شيئا من هذا فقال كما رواه عن موسى بن علي قال سمعت أبي يقول كنت عند عمرو بن العاص بالإسكندرية هذا علي كان عند الصحابي الجليل عمرو بن العاص wa kana macahu biاliskandariya fakusifa biاlqamari leyla faqaala rajulu min alqowm samictu qustaala hadihi اlmadina yaquul yuksafu bilqamari hadihi اleyla hada camr bn اlcaasi kana fi liskandariya wa kana macahu rajulu faqaal samictu qustaala hadihi اlmadina yacni ra'yta hadihi اlmadina wahuwa yaquul يكسف بالقمر هذه الليلة فكأنه يخبر بالقصوف قبل وقوعه فيقول هذه الليلة سيحصل للقمر كسوف فقال رجل من الصحابة كذب أعداء الله قبل أن يجيب عمرو بن العاص تكلم رجل من الصحابة وقال كذب أعداء الله هم علموا ما في الأرض فما علمهم بما في السماء هؤلاء الناس aladiina yukhbiruuna bimidli hadihi اlumuur qabla an taqaca wa qabla an taxduثa lahum an yaclamuu ma yaxduثu fi اlardi wayatacarafuu calى dalika walakin ma lahm walima yaqacu fi الsamaaءi laa cilma lahm bidalik walam yara cumaru camrun dalika kahiira aw kabiira uma qaala camrun inama algaybu kamsun wmaa siwaa dalika yaclamhu qowm wayajhalhu aakharuun uma qara'a hadihi alaaya wa hiya ina allaha cindahu cilmu saaca camru bnu lcaas lam liyubaali ictiraada hada arajul min asaxaabati walam yara macrifata alkhusuufi qabla wuquucihi kabiira shayin kaannahu laysa min iddicaai cilmi اlgaybi faqaal inama algaybu khams wa hadihi hiya mafaatiixu lgaybi alkhamsa wa ama maa siwaa dalika faqaal yaclamhu qawmun wayajhalhu aakharuun yaclamhu qawmu wayajhaluhu aakharuun fayumkin an yatacarafa annaasu hada alkusuuf aw hada alkusuuf can طariiqi almacrifa alxisaabiya waqad tacarada shaykhu lislaam ibnu taymiya limidli hada faqaal ina macrifata alkusuufi aw alkusuufi wa ihbaarahu qabla an yaqaca laysa min idaacin min hayri fi shayin faqaal lahu nadiir wahuwa ida qaala shaksun fi alcaami alqaadim fi yowmi alkhamiisi yadkulu waqtu duhri asaacata itnaa cashara wa nisfan hada صaxiix walaysa min idacaai min algayri fi shayin laysa fii hada iddicaacu cilmi gaybin wainamaa hadihi mujarad umuur xisaabiya fayaquul ina alkusuufa walkusuufa kul minhuma inamaa yumkin an yutacarafa can dariiqi almasaa'il alxisaabiya aw alriyaadiya walaysa alkhabaru can alkusuufi almustaqbal laysa iddicaa'an licilmi اlgayb alxadiiث aladi bacdah qala imaam malik baabu ma jaءa fi salaati اlkusuuf huna yadkuru alxadiiث aladi fiihi ayضa kayfiya الكيفية لصلاة الكسوف مع أنه سبق في حديث عائشة وحديث أسماء أيضا هو مثل حديث عائشة رضي الله عنها قال الإمام مالك can faadimata binti lmundir ma hiya man yaa carif hadi faadimata binti lmundir wamaa calaaqatu hishaam ibna curwata bihadihi lmar'a huwa yarwi can faadimata binti lmundir hiya zawjatuhu wa hiya bintu camihi wa hiya bintu camihi liannaha faadima binti lmundir ibni zubayr بن الزبير وهو هشام بن عروة بن الزبير فهي بنت عمه وهو بنت وهو أخ ولد عمها عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قياما يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت برأسها أن نعم قالت فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأس الماء فحمد الله فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من maa min shayin kuntu lam arahu ila qad ra'aytuhu fii maqaami hada xata aljannata wannaar walaqad uuxiya ilaya anakum tuftanuuna fi lqubuuri mihla aw qariiba min fitnati dajaal laa adrii laa adrii ayatahumaa qaalat asmaa'u yu'ta axadukum fayuqaalu lahu maa cilmuka bihada arajul faama almu'min aw ilmuuqin laa adri aya dalika qaalat asmaa fayaquulu huwa muxamedun rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam jaaءanaa bilbayinaati wاlhudaa faajabnaahu waaamannaa waاtabacnaa fayuqaalu lahu nam saalixan qad calimnaa in kunta lamu'minan waama almunaafiqu aw ilmurtaabu laa adri ayahumaa qaalat asmaa'u fayaquulu laa adrii samictu annaasa yaquuluuna shaya faqultu fi lxadiidi asaabiq wahuwa xadiidu caaishata kaana fiihi lafda faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam caa'idan billaahi min dalika dakara abulwaliid alwaqashi icraaba hadihi alkalima faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam caa'idan billahi min dalik qaala huwa mansuubun cala alxaali almu'akidati hada xaalu mu'akida licaamiliha annaa'ibati manaaba almasdar wahadihi alxaala aw hada alxaal yanuubu manaaba alficli yaquulu منصوب على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر السادة مسده والعامل فيه محذوف كأنه قال أعوذ بالله عائدا walam yadkur ilficla liana alxaala naa'ibat canhu idan hada caa'idan billah huwa maquulu lqowl wa huwa xaalu mansuubat wa kaanahaa naa'ibat can ilmasdar walmasdaru nafsuhu naa'iba can ilficli fakaanahu qaala acuudu billahi caa'idan billahi min dalik uma xadafa alficla faanaaba isma alfaacil almansuubi cala alxaali can hadihi alxaal can almasdar uma can saaxibi almasdar huwa alficl hada alxadiidu huwa xadiidu hishaam can faatimata zawjatihi can asmaa binti abi bakrin annaha qaalat ataytu caaishata zawja anabiyi sala allahu calayhi wasalama xiina khasafat shamsu عليه وسلم حين خسفت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس دخل في الصلاة وكانت عائشة قريبة من الحجر فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة ثم جاءت أسماء فوجدت الناس قياما يصلون وإذا عائشة أيضا قائمة تصلي ولم تفهم ويظهر أنها ما فهمت ماذا يصلي الناس فسألت عائشة وهي تصلي ما للناس ماذا يصلون فأشارت بيدها نحو السماء لما سألت عائشة لما سألت أسماء عائشة رضي الله عنها ما للناس ماذا يفعل الناس أشارت بيدها نحو wa qaalat subxaana allahi kaannaha turiidu an tasrifa nadaraha ila asamaa'i litacrifa alkusuufa wa min hama tacrifu ana annaasa yusalluuna salaata alkusuuf yaquulu abu cumar huna fiihi ana alishaarata fi salaati laa taduru lianna caaishata radia allahu canha rafacat isbucaha wa ashaarat ila asamaa'i ayb yaquul ayضa abu cumar wafii hada alxadiidi min alfiqhi ana ashamsa idaa kasafat biaqali shayin minha wajabat isalaatu lidalika calaa sunnatiha alaa tara ilaa qowli asmaaa ma linnaas faashaarat laha caaishatu ila asamaa falow kaana kusuufan bayinan maa khafiya calaa asmaaa walaa gayriha xataa taxtaaja an yushaara ila asamaa السماء يظهر أن الكسوف في تلك المرة لم يكن كسوفا شديدا حيث غطى الشمس بل كان فيه شيء من الكسوف يعني كان في الشمس شيء من الكسوف والناس لا ينتبهون له ولأجل هذا احتاجت أسماء أن تسأل وأشارت عائشة إلى السماء ولو كان الكسوف قد غطى الشمس كله وأظلمت لعرفت ذلك أسماء رضي الله عنها ولم احتاجت أن تسأل عائشة رضي الله عنها وفي هذا دليل على أن الكسوف سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يستلزم الصلاة وقال بعض الفقهاء إذا لم يكن كثيرا فإنه لا حاجة إلى الصلاة لكن الحديث دليل عليه قال أبو عمر وفيه أن المصلي إذا klma أشار ولم يتكلم إذا كان شخص في الصلاة وكلمه شخص وأشار فإن هذا لا يقطع عليه صلاته ولا شيء فيه ثم قوله faashaarat bira'sihaa an nacan qaaluu an haadihi hiya almufasira qaala alwaqashi an haadihi hiya alatii tusamaa alcabbaara tufasiru maa qablahaa wa tucabiru can ilmacna aladii qusida bihi ka qowlihi tacaala animsuu walaa taqacu can haadihi ila bacda kalaamin macnaahu ka macna alqowl لأن إشارتها برأسها بمنزلة قولها نعم وكذلك انطلاقهم فيه بمعنى أنهم قال بعضهم لبعض أنمشوا هذه هي التي اشتهرت عند النحويين أنها المفسرة حيث تفسر ما قبلها إذا كان بمعنى القول دون حروفه وهنا يسميه الوقشي العبارة وهي تسمية ظريفة حيث تؤدي معنى ما قبلها وتفسر لأن الإشارة بالرأس بمثابة القول في الإفهام فلما أشارت برأسها جاءت بعدها أن نعم لتشير بذلك إلى أن إشارتها برأسها إشارتها برأسها بمثابة قولها نعم يعني فيها آية طيب ثم يظهر أن الصلاة كانت طويلة حتى حصل لأسماء رضي الله عنها الغشي وهو الغيبوبة فكأنها من طول الصلاة حصل لها شيء من الإغماء والغيبوبة قالت فقمت حتى تجلاني الغشي يقول الوقشي تجلاني أصله تتجللني بثلاث bialaai laamaad tajalalanii tajallalanii halaasu laamaad falamaa istusqilat ijtimaacu halaasi laamaatin fii kalimatin waaxida qulibat ahaalisatu yaaan uma qulibat ilyaau alifan fasaarat ilkalimatu tajallaanii wa asluhaa tatajallalanii تتجلاني الغشي وهو الإغماء قالت وجعلت أصب فوق رأس الماء يعني حين حصل لها هذا الإغماء كانت تصب الماء فوق رأسها لتخفف عنها الحر والإغماء ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مسألة عذاب القبر فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه فخطب بعد أن صلى وذكر في هذه الخطبة ما يناسب المقام لأن لكل مقام مقال ذكر ما يناسب هذا الوضع فقال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار كل شيء لم يسبق أني رأيته فإنني رأيته في مقامي وفي صلاتي هذه حتى الجنة والنار يعني حتى الجنة والنار عرض لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائض حتى هم أن يأخذ قطفا من قطاف عنب الجنة ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال هذا فيه شك الراوي yaquul uuxiya ilaya annakum tuftanuuna fi lqubuuri mihla fitnati اdajaal aw qariiba min fitnati اdajaal laa yadri alraawi maada samica wa shaka fi haadayni allafdatayni fajamaca baynahuma qaala abu cumar wa fii hada daliilu calى anahum kanuu yuraacuuna alalfaada fi lxadiidi اlmusnadi wa hada fi طaa'ifati min ahli اlcilmi wa طaa'ifaة yujiizuuna alxadiida bilmacaani wa hada inama yasixu liman yacrifu almacaaniya wa madaahib alcarab wa huwa madhabu bni shihaab wacطaa walxasan wajamacati gayrihim اkhtalafa ahlu اlcilmi kama taclamuun hal yajuuzu riwaayat alxadiidi bilmacaani aw annahu yajibu altaqayudu bilalfaadi aladii samicahu araawi calaa madhabayn fakana طaa'ifatun taqulu laa yajuuzu an tugayara alfaadu الnabiyi salى اllahu alayh wasalama bal yajibu cala araawi an yanqula alalfaada kama samicaha walaa yatasarafu fiiha walaa yu'addii bilmacnaa walaakin yajibu calayhi an yu'addiya alafda kama samicahu wa min haulaa'i ibnu shihaab azuhri wa cataa bn abi rabax walxasan albasri qaal su'ila alimaamu malik can almasaa'il ida kana almacnaa waaxida walkalaamu mukhtalif rajulu samica masaa'ila min shaksin laa yaclamu aw laa yastatiicu an yu'addiya alalfaada walakin yastatiicu an yucabira can ilmacaani alatii samicahaa faqaal laa ba'sa bihi ila alaxaadiid alatii can rasuuli illahi sala allah alay slam ama alaxaadiid fainahu laa yadkulu fiiha alriwaayatu bilmacaani walidalika qaala ila alaxaadiid fainahu yajibu an tu'addaa kama sumicat uma qaal laa adrii ayatahumaa qaalat asmaa'u yu'ta axadukum fayuqaalu lahu uma dakara alfitna qaala alfitnatu fi kalaami alcarab wujuuh minha an yuftana arajulu fii diinihi bibalwa min sulطaanin gaalibin aw bihawan yasrifu can الsawaabi fi diini aw bixubin yashغalu qalbahu xataa yarkaba maa laa yaxilu lahu fahaadihi fitnatun tushrabuha alquluubu kamaa ushriba banuu israa'iila xuba alcijli wa futinuu bihi dakara ana alfitna hiya alinsiraafu can iddiini waldalaalu canhu imaa bitasalluti sulطaanin aw bitasalluti hawan aw bitasalluti shahwatin fii qalbi اlinsaani xataa yasrifahaa عن طاعة الله سبحانه وتعالى هذه معاني الفتن والفتنة هنا بمعنى الاختبار فإن الملكين يسألان الرجل أو يسألان المؤمن أو المنافق ليعرف ما ينضوي عليه من الاعتقاد الصحيح أو الاعتقاد الفاسد فهو اختبار wamtixaanun wa sayataratabu calaa hada alimtixaani cuquubatun cadaabun aw naciimun wa janna lianna hada alibtilaa'a hadihi alfitna idaa mara biha alinsaanu wa ajaaba ijaabatan saxiixatan fainahu minman yunacamu fii qabrihi wayujcalu lahu rawdatun min riyaadi aljanna wa ama idaa rasaba fi limtixaan وسقط ولم يعرف الأجوبة عن المسائل التي سألها الملائكة فإنه ممن يرسب في الامتحان ويستلزم ذلك عذابا فالامتحان والابتلاء مقدمة أو يتقدم النعيم أو العذاب في القبر ذكر هنا أثرا عن عطاء بن يسار عن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر كيف بك يا عمر إذا جاءك منكر ونكير إذا مت كيف يا عمر إذا مت وجاءك منكر ونكير wainطalaqa bika qawmuka faqaasuu halaaثata adrucin wa shibran fii diraacin wa shibrin yani qaasuu lahu tuula alqadri wa cardah uma gasaluuka wakafanuuka waxalladuuka waxtamaluuka fawadacuuka fiihi uma ahaaduu calayka turaab fain insarafuu canka ataaka fattaana alqabri munkarun wanakiir aswaatuhumaa kالracd الqاaصf وأbصاarهmaa kالbrq الkhaaطf yjuraani scuurahmaa macahumaa mirzabat yaعni miطraqa low اجtamaca عalayha أhl الأrضi lam yuqiluuha haadaani almalakaat aswaatuhumaa kالracd الqاaصf nasأl اlah الsلaam وأبصارهما كالبرق الخاطف التي تخطف الأبصار يجران شعورهما معهما هذه المطرقة التي لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوها قال عمر إن فرقنا فنحن أحق أن نفرق يعني إن خفنا فنحن أهل أن نخاف لا شيء في هذا الإنسان يخاف من مثل هذه الأمور ومن مثل هذه التهاوي لكن قال أن نبعث على ما نحن عليه يعني عندما يبعثوننا ويسألوننا هل يكون معنا عقولنا ونكون اليوم ونكون في ذلك اليوم مثل ما نكون عليه اليوم ومعنا عقولنا قال نعم إن شاء الله قال إذا أكفيكهما هذه من شدة عمر يعني يقول أنا إذا أكفيكهما يعني أستطيع أن أتصرف معهما وأعطيهما الجواب المناسب ثم قال أبو عمر والآثار في عذاب القبر لا يحوط بها كتاب يعني كثيرة و والآثار المرفوعة كلها في هذا المعنى تدل على أن الفتنة مرة واحدة ثم هذا الامتحان أو هذا الابتلاء هل يتكرر أو إنه يكون مرة واحدة وينتهي يقول الآثار المرفوعة tadullu calaa annahaa maratun waaxidatun walaa tatakarar laakin yaquul hunaa qaala cubayd ibnu cumayr yuftanu rajulaan mu'minun wa munaafiq fa ama almu'min fa yuftanu sabcan wa ama almunaafiqu fa yuftanu arbaciina saba hada taabici yaquulu hada alkalaam walam yarfachu wainamaa huwa ra'yun aw qowlun rakarahu huwa yani mumin yus'alu wayuqararu calayhi su'aal sabcata ayaam waalmunaafiq yukararu calayhi arbaciina sabaaxan ayib haa hunaa su'aal wahiya man yus'al yus'alu kullu man yuqbal min kaafir wamu'min wamunaafiq qaala abuu cumar alaathaaru ahaabitatu fi hada albaab inama tadullu calaa ana alfitnata fi lqabri laa takunu ila limu'minin aw munaafiq miman kana fi dunya mansuuban ila ahli lqibla wa diini lislaam miman xukina damuhu bidaahiri shahaada wa ama alkaafiru ljaaxidu lmubdil falaysa miman yus'alu can rabbihi wa diinihi wa nabiyihi wainamaa yus'alu can hada ahlu lislaami wallahu aclam idan asu'aalu khaasun bilmu'mini waalmutashabbihi bilmu'mini fi dunya litucrafa xaqiiqatu xaalihi fi laakhirati liannanaa umirnaa fi daahiri fi ddunyaa an na'kuda bima dahara lanaa walam nukallaf an nushaqiqa can quluubihim faida kaana yaquulu bilisaanihi kalimata tawxiid wayusallii kama yusalli almuslimuun fainana laa nacrifu ma yanطawi calayhi wma yactaqiduhu walakin sayatabayanu hada fi اlqabri wasayus'al وسيسأل وستنكشف أحواله طيب إذا عذاب القبر هو نتيجة للسقوط في الامتحان والابتلاء ونعيمه هو نتيجة للنجاح والفوز في الامتحان يقول هنا فأما المؤمن أو الموقن هذا أيضا شك من الراوي لا يدري يقول لا أدري أي ذلك قالت أسماء fayaquulu huwa muxamedu rasuulu اllahi jaءna bilbayinaat ma hada الrajul asbaxa aljawaabu huwa muxamed rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam jaءna bilbayinaati wاlhuda faأjabna وآmنا واتبعna نسأل الlaha أn yجcalna miman yqul hada الqول ويعرف hada الجawاab fayuqال lah nm صاaلحا في hada الxadيiث السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعروف أن السؤال يشمل السؤال عن الله سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال عن الدين ولكن كما تعلمون بعض الأحاديث يكون فيها شيء من الاختصار وعدم الاستقصاء في كل ما جاء فيها fayuqaalu lahu nam yuqaalu lahu nam saalixan qad calimnaa in kunta la mu'mina kunaa naclamu anaka rajula mu'min fadakara huna abu cumar xadiiثa can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa maata almuslim aw ilmu'min ataahu malakaani asraqaani aswadaan لأحدهما منكر والآخر نكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول في الدنيا هو عبد الله ورسوله جاء بالحق فيقال له قد كنت تقول هذا ثم يفتح له في قبره سبعين ذراعا في سبعين ذراعا وينور له عنده نور ويقال له نم صالحا fayaquulu arjicu ilaa ahlii faukbiruhum fayuqaalu lahu nam nawmat alcaruus aladii laa yuuqiduhu ila axabu nnaasi ilayhi xataa yabcatahu allahu min maqdici dalika rawaahu ibnu xibbaan abu yaclaa fii asaxiix wa ama almunaafiq aw almurtaab laa adri ayahumaa qaalat aslaa hada aydan fiihi shakun فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا المنافق الذي كان يخالط المؤمنين ولم يكن في الواقع منهم وكان يلبس عليهم لكن سينتهي هذا التلبيس في القبر وسيفقد الجواب الصحيح وسيلقى جزاءه هناك فيقولون له فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كان يسمع المسلمين والمؤمنين يقولون شيئا ولكنه لا يعلم شيئا مما كان هنالك قال هنا وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال قد كنت تقول ذلك ثم تؤمر الأرض فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه falaa yazaalu kadalika mucadaban xataa yabcahahu allah ilaa ywmi alqiyaamati sayastamiru macahu hada alcadaabu nasalu allaha asalaamata walcaafiya ayib dakara hunaa masala uma raddaha qaal ذكر سنيد عن إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أن عذاب القبر halaaثaة ahlaaث ثuluث min albowl wa ثuluث min algiibati wa ثuluث min alnamiim muwasacuuna calى hadihi aلdunuub aw almacaasi ahalaaث albowl wa cadamu الtanazuhi min albowl wاlmashyu biاlnamiimati wاliiqaaci bayna الnaas wاlgiibati lilnaas lakin yaqul abu cumar hada laa xujata fiihi liannahu laysa bimusnadi walaa muttaصil walaa yuxtaju bimilihi fakulu lmacaasi taqtadii alcadaaba in lam yakfir illahu subxaanahu wa tacaala walaa takhtasu bishayin bihalaahatin faqad wainamaa kullu macsiyatin tastalzimu alcadaaba in lam takun hunaaka raxmat اllahi wamaqfiratih اstisqاء alcamalu fi اlistisqاء qala maliku can cabd illaahi bni abi bakr bni xasmin أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداه حين استقبل القبلة قال يحيى وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي فقال ركعتان ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو wayastaqbil اlqibla wayuxawilu ridaaءahu xiina yastaqbil اlqibla wayajharu fi rakcatayni bاlqirاءة وإida xawala ridaaءahu jacala aladii calىa yamiinihi calىa yamiinihi calى shimaalihi waladii calىa shimaalihi calىa yamiinihi wayuxawilu الnaasu ardiyatahum إida xawala اlimaamu ridaaءah wayastaqbiluuna qiblatahum hada fiihi alishaara ilى salaaة اlistisqاء rawaahu cabdullahi bn abi bakr bni xasmin anahu samica cabaad bna tamiim waqad sabaqa mil hada sanad fima maضى تذكرون هذا يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى قال أبو عمر هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا اللفظ لم يذكر فيه الصلاة ولم يختلف رواة الموطأ في ذلك عنه فيما علمتم هذا الحديث يقول أبو عمر كل رواة الموطأ يذكرون هكذا وليس فيه الصلاة أين الصلاة قال رواه عن ابن شهاب جماعة منهم معمر وابن أبي ذئب وشعيب ويونس كلهم عن ابن شهاب عن عباد عن عمه عبد الله بن زيد وفيه أنه صلى وفيه أنه صلى وليس فيه أنه خرج فاستسقى يعني كأنه في حديث مالك لم يصلي لكن في الأحاديث الأخرى وهو حديث بن شهاaب عlى اktilaafi aw kahrati طرqhi عanهu فيi أنhu صلىa صلى الlه عليه وsلم صلاة الاsتسقاء qال أbو cمر وlaysa في تqصيr man qصر عن ذikr الصلاة فيhi xujة عlى man ذakrha والxujaة fي qwl man أhbت وxaفظa وباللh العصمة والتوفيq إذn kأن الإmام mالك هو اladي اkhتصر الxadيiث mعa أن الxadيiث kana فيhi ana nabiya sala allahu alayh wasalama sallaa binnaasi salaata istisqa uma dakara masaa'ila tatacallaqu bihada alxadiidi minha qaala abu cumar ajmaca alculamaau calaa ana alkhuruuja ila alistisqaa'i waalburuuza walijtimaacu ilaa dikri illahi caza wajalla khaarija almisri biadducaa'i waadaraacati ilayhi tabaaraka ismuhu fii nuzuuli algayfi إليه تبارك اسمه في نزول الغيث عند اقتباس ماء السماء وتمادي القحط سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك ثم ذكر أنه إذا خرج وصلى بالناس فإن فإنه يصلي ركعتين كصلاة العيد ويجهر بالقراءة قال أبو عمر قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وسائر فقهاء الأمصار صلاة الاستسقاء سنة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة إذن يصلي ركعتين كصلاة العيد ويجهر الإمام بالقراءة لكن هل فيها خطبة قال الليث بن سعد الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وقاله مالك ثم رجع عنه إلى أن الخطبة فيها بعد الصلاة وعليه جماعة الفقهاء وقد روي عن عمر أنه خطب في الاستسقاء قبل الصلاة ذكر هنا أن الإمام الليث يقول الخطبة قبل الصلاة الخطبة قبل الصلاة يقول وقاله مالك waqaalahu malik yaquul uma rajaca canhu ilaa ana alkhudbata fiiha bacda asalaa uma kana alimaam malik yaquul ina alkhudbata fi salaati listisqaa qabla asalaa yakhdubu uma yusalii alciida ka salaati aljumca yaquul uma rajaca can dalik wadakara alqunaasici fi tafsiir lmuwaa qaala qaala ibnu wadaax qad kaana malikun yaquul alkhudbatu qabla asalaa uma rajaca sanata sittiina wa mi'a wa ashaara calaa zufar bni caasim waali lmadiinati an yaquuma yuqiima asalaata qabla alkhudbati dan fi hada ana alimaam malik kana yaquulu ina alkhudbata qabla asalaa uma rajaca dalika وذكر القنازعي تاريخ الرجوع فقال قد رجع عن هذا القول عام مئة وستين ومتى توفي الإمام مالك؟ يعني كأنه رجع عن هذا القول قبل وفاته بتسعة عشر سنة ثم رجع إلى قول الجماعة وقول الجماعة أن الصلاة qabla alkhudbati ka alciid qaala ashaaficiy wاطabariyu atakbiiru fi salaati اlistisqaa'i kاtakbiri fi lciidayni sawa wahuwa qowl ibnu cabaas wakadalika yukabiru fi salaati اlistisqaa'i kama yukabiru fi salaati اlciidi wahuwa qowl shaafici wa qowl cabd llahi bni cabaas wasaciid wacumar waabi bakr wajamaca wqad ruwiya can axmed mislu qowli shaaficiy fi dalik ayb qowluhu waxawala ridaahu xiina istaqbala alqibla fi hada anahu yustaxabu an yuxawila ridaahu fayajcal alyamiina alyasaar walyasaara cala alyamiin wa zaada ashaaficiyu raximah llahu tankiis wa huwa anahu yajcalu alأclى asfal wاlasfal aclى walakin saa'ir fuqaha yaquluuna yuktafaa biالtaxwiil wahuwa taxwiil الridaaءi min alyamiin ilى اlyasaar wayasaar اlyamiin walaa xaajata ilى atankiis wafي hada tafaa'ul wالnabiyu salى اllahu alay slam kana yuxibu alfa'la wahuwa yushiiru bidalika ilى ana allaha subxaanaه watacaala sayuxawilu alumuura kama xawalna hada alizaara aw hada alridaa wasayaأtii maطarun yuxawilu allahu bihi alqaxda fayataxawalu الnaasu min alqaxdi ilى almaطr su'ila imaam malik can salaati اlistisqاء kam hiya faqaala inaha rakcataani walakin yabda اlimam bisalaati qabla اlkhudbati wa huwa alqowl aladi rajaca ilayh yabdأ bالصلاaةi qabla alkhudba wayusallii rakcatayni uma yaktubu qaa'iman wayadcuu wayastaqbilu alqibla wayuxawilu ridaahu xiina yastaqbilu alqibla cindamaa kaana ida kaana yakhdubu fii aakhiri alkhudba yatawajahu alimaamu ila jihati alqiblati kama qaaluu wayuxawilu ridaahu wayadcuu kaiira wahuwa mutawajihun ila alqiblati wabihada tantahi alkhudba يقول ويجهر في الركعتين بالقراءة وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه واكتفى الإمام مالك بهذا يقول ويستقبلون ويحول الناس أرديتهم اقتداء بإمامهم فإنهم يحولون ويجعلون اليمين على اليسار واليسار على اليمين إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون kaana mara salaa sheekh maxamed bin cabdalla asubayl salaat alistisqaa fi lxaram fakaana cindahu mishla tacrifuuna almishla faaraada an yarfaca aaraf alashal yani ila alaclaa xataa wadacahu yani araf almishla calaa ra'sihi uma rajacahu walam yastadic an yuxawil alyamin alyasaari nakas على اليسار نكس ثم قال مالك هنا لا بأس أن يستسقى في العام مرة أو مرتين أو ثلاثا إذا احتاجوا إلى ذلك يعني إذا احتاجوا ينبغي أن تكرر ما يصلي الناس مرة واحدة ويقنطون لا ينبغي أن تعاد مرة ومرتين وثلاث وكان في الحرم مرات يصلون أربع مرات يعني وراء بعض حتى يمطر الناس ويسقون قال الشافعي إن لم يسقوا in lam yusqaw yowman dalika axbabtu an yutaabaca listisqaau alaaata ayaam yusnacu fii kulli yowmin minha kama sunica fi lwal idan laa ba'sa an tucaada aw yucaada listisqaau xasaba alxaajati ida lam yusqaw fii nafsi اlyowmi fainahu yanbagii an yuciiduun wayukariruuna maratayni wa halaaan ayb alxadiidu aladii bacdah ma jaa fi listisqaa يعني ما جاء من الأدعية في الاستسقاء قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت هذا الدعاء يقول الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلا هذا مرسل لأن عمرو بن شعيب لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم uma qaala abu cumar hada rawaahu imaam malik haakada can yaxya can camrin mursala wataabacahu cala ibsaalihi jamaca minhum almuctamir ibni sulaymaan wacabdilcaziiz ibni muslim farawowhu can yaxya can camrin mursala idan haulaai halaaa rawow alxadiida mursala imaamu malik waalmuctamir ibnu sulaymaan wacabdilcaziiz ibnu muslim arsalu lxadiid wakhaalafahm halaaatun ukraa aw akar فرووا الحديث مسندا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده منهم حفص بن غياث والثوري وعبد الرحمن عبد الرحيم بن سليمان وسلام أبو المنذر إذن كأن الحديث كان مرة يرسل ومرة يسند وفيه هذا الدعاء وهو اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت فإن البلاد تموت بالقحط كما يموت الإنسان وتحيا بالمطر كما يحيا الإنسان بالإيمان وبه قال مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطرنا من الجمعة إلى الجمعة قال فجاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت شجر قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب هذا رواه الإمام مالك عن شريك وشريك معروف من هو عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحاجة وهي هلاك المواشي وانقطاع السبل والطرق فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو فدعا min jumucati ilaa jumucatin yani usbuucan kaamilan ayb wa alinsaanu daciifu sabr laa yasbir falamaa istamara almataru qaala rajulu aakhar aw jaa rajulu aakhar faqaala ya rasul lah tahadamat buyuut inqaacat subul kaanat inqaacat fi lwali bilqaxdi wa alaana inqaacat subul ayda bilmatar وهلكت المواشي في الأول للقحض والآن هلكت للمطر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال يقول هنا وقوله ظهور الجبال يعني منصوب بفعل المقدر وتقديره اللهم اجعل المطر ظهور الجبال على ظهور الجبال طيب أي يقول اخصص به ظهور الجبال قدر له هذا الفعل هذا أبو الوليد الوقش يقول يقدر له اللهم اخصص به ظهور الجبال أو أمطر ظهور الجبال والآكام والآكام جمع كما وهي دون min aturaab alati laa tasilu ila aljibaal wa butuuna alawdiyati wa manaabit ashajar fainjaabat can madiinati injiyaaba thawbi yani taqaacat alsuxubu can ilmadiinati kama tataqaacu hiyaabu wa tatamazaq xaysu tasiru hunaaka qica wa hunaaka qica wa asbaxat almadiinatu khaaliyatan min alsuxubi walmatar ayb yaquul abu cumar fii hada alxadiidi alfazacu ila allahi wa ilaa man turja dacwatuhu cinda nuzuuli ilbalaa yani idaa xasala binnaasi shayun fainahu idaa kaanat quluubuhum xaya fainahum sayahra'uuna wasayalja-uuna ila allahi subxaanahu wa tacaala wayadcuuna an yakshifa an yakshifa ma fihi yaquulu wafiihi ana dikra ma nazla laysa bishakwa ida kana cala alwajhi almadkuur kadalika yani ida qaala alinsaan inahu xasala lahu kayt wa kayt walaa yaqsid bidalika atashakii fainahu laa ba'sa bidalika ayda walaysa min ashakwa almadmuuma yaqul abu cumar wafiihi ma calayhi banu aadam min qilati الصbri cinda albala alaa tara surcata shakwahum bilmaai bacda alxaajati ilayh وذلika معنى qول الlahi عزa وجل إن الإنسان خلqa هلوعا إذا مسه الشhر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وفيه إباحة الدعاء في الاستصحاء يعني في قطع المطر ممكن إذا تضرروا بالمطر فإنهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يكشف المطر كما يدعى في الاستصحاء وفيه أيضا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم fi ijaabati kuli man dacaahu ilaa ma araada ma lam yakun isman ayb qaala yaxya qaala maliku fii rajuli faatathu salaatu اlistisqاء waadraka alkhudba faaraada an yusalliyahaa fi lmasjidi aw fii beyti ida rajaca qaala maaliku huwa min dalika fii sacatin in shaaa fa aw tarak rajulu araada an yusallii maca annaasi salaata listisqaa laakin faatatu asalaa wa adraka alkhudba faaraada an yusalliyaha fi lmasjidi aw fii beyti ida rajaca huwa mukhayar in sallaa fi almusallaa aw fi lmasjidi falahu dalik wain araada an yusalliya fii beyti falahu dalika wa huwa fii sacati min amrihi udiifu ilayhi albaab aladi bacdahu baabu ma jaa aw ma jaa fi listimtaari binujuum qala malikun can saalix bni kaysaan can cubayd illaahi bni cabd illaahi bni cutbata bni mascuud can zayd bni khaalid bni juhaniyi annahu qaal sallaa lana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama salaata subxi bilxudaybiyati calaa ihri samaa'in kanat min alleyl falama insarafa aqbala cala annaas faqaal atadruuna maada qaala rabbukum qaaluu allahu warasuuluhu aclam qaal qaala asbaxa min cibaadii muminun bi wakafirun bi mu'minun bi wakafirun bi faama man qaala mudirna bifadli illahi waraxmatihi fadalika mu'minun bi kaafirun bilkawkab waama man qaala mudirna binawi kada wakada fadalika kaafirun bi mu'minun bilkawkab hada alxadiid fiihi alistimtaar biاnnujuum yacni ixaalat almaطari ila اnnujuum wa idaafatu almaطar ilayha maada fiihi hal yajuuzu dalik uma rawaa hada alxadiid can saalix bni kaysaan can cubayd illahi bn cabdillahi bn cuqbata bni mascuud an zayd bn khaalid aljuhani anahu sallaa qaala sallaa lana rasul la sal slm salaata subxi bilxudaybiya walxudaybiya hiya albalda aw alqarya alqariiba min maka alatii tucraf alyawm bishamiisi calaa isri samaain kanat min alleyl yacni kaana hunaaka matarun fi lleyl wاlmaqsuudu bالsamaaءi huwa اlmaطr fayaqulu calىa ifmi maطrin kaanat min alleyl calىa ifmi maطrin kaanat min alleyl yaquul abu cumar wاlcarabu tusmi الصaxaaba wاlmaء الnaazila minhu samaaءa qaala الshaacir wahuwa axadu fusaxaaءi اlcarab ida nazla الsamaaءu biardi qowmi ra'aynaahu wain kanuu hidaaba gidaaba waqowluhu nazla الsamaa yacni nazla اlmaطr uma qaala racaynaahu hal huwa almaطr nafsuhu la ma nabata biاlmaطr ra'aynaa maa nabata bilmaطri wain kanuu qidaaban yamdaxu nafsahu بالculuwi wاlquwa watasalط calى الnaas ثuma qowluhu huna falama insarafa aqbala cala annaasi faqaala atadruuna maada qaala rabbukum atadruuna maada qaala rabbukum qaaluu allah warasuuluhu aclam hada xadiis qudsi qaala man yaquul arasuul qaala waman allah asbaxa min cibaadihi mu'minu bi wa kafirun bi bacda nuzuuli hada almaطar faina annaasa inqasamuu calaa qismayni fii maa jaaءahum min hada اlmaطr qaala faama man qaala muطirna bifadl اllahi waraxmatihi fadalika muؤminu bi kaafiru bilkawkab man axaala almaطra ilى اllahi subxaanaه watacaala waqaala jaءana almaطru bifadli اllahi waraxmatihi fadalika muؤminu biاllahi kaafiru bilkawkab waama man qaala muطirna binawi kada fadalika kaafiru biاllahi muؤminu bilkawkab ayb yaquul abu cumar annawu fii kalaami alcarab waaxidu alanwaaq yuqaalu naa annajmu yanuu nahada yanhadu liuluuci waqad yakuunu an yamiila lilmagiib milu waminhu yuqaalu naawatu fulaanu bilcadaawati idaa naahadtahu annawu huwa masdar yuqaalu naa annajmu yanuu nawan uma sumiya najmu wannajmu huwa annaahidu alطaalicu min asharqi aw algaaribu fi lmaqrib fakulu minhumaa yuqaalu lahu naw'un fakanat alcarabu tansibu alamطaara ilaa طuluuci الnujuum aw guyuubiha aw guruubiha faman adaafa almaطra ila الnujuum fainahu yaqacu fiima waqacat fiihi alcarabu fii jaahiliyatihim uma dakara abubakr bnu carabi wafasala fi kalaam qaal man intadara almatara min alanwaa'i calaa annaha faacilatun lahu min duuni illaahi fahuwa kaafir man intadara almatara min alanwaa'i calaa annaha faacilatun lahu min duuni illaahi fahuwa kaafir wa fii hada aydan yaquulu imaamu shaafici laa uxibu liaxadin an yaquul mutirna binaw'i kada كذا وإن كان النوع عندنا الوقت والوقت مخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يمطر ولا يحدث شيئا من المطر والذي أحب أن يقول مطرنا وقت كذا يمكن أن يذكر الوقت كما يقول مطرنا شهر كذا ومن قال مطرنا بنوع كذا وهو يريد أن النوء أنزل الماء كما كان بعض أهل الشرك من أهل الجاهلية يقول فهو كافر حلال دمه إن لم يطب هذا أيضا يقوله الشافعي ثم ذكر أبو بكر العربي مسألة أخرى وقال ومن اعتقد أنها فاعلة لكن بما جعل الله فيها فهو أيضا كافر لأنه لا يصح أن يكون الخلق والأمر إلا لله كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر ومن من قال إن المطر جاء من الأنواع وأن الأنواع هي التي تمطر الناس وتنزل الغيث فهو كافر ملحد ومن قال إن الله خلق المطر في النوء والنوء أو النجم هو الفاعل لإنزال المطر بخلق خلق الله فيه فهو كافر أيضا طيب مسألة ثالثة, ثالثة وهي السببية إذا قال الله هو الذي ينزل المطر ولكن النوء سبب للمطر فإن الله يمطر الناس بسقوط النجم أو بغروبه أو بطلوعه فهذا مشرك أيضا شركا أصغر مثل ما يقول الإنسان إن allahu yarzuqu alwlaada biwaasitati zawaaj fazawaaju sababun lilwlaad hada sababun sharciyun laa gubaara calayh laakin man ikhtalaqa amran sharciyan walam yakun fi sharci warabata alasbaaba bilmusababaat walam yajcal sharcu hadihi almusababaat min hadihi alasbaab faina hada ayضa yaqacu fi shirki walakinahu laysa shirka akbar wainama huwa shirk asqar ida jacalahu sababan faqad min alasbaab alati ajra allah alcaadata bian yumtira annaasa bisuquutiha aw nuhuudiha masأala raabica wahiya anahu ida qaal ina allaha huwa aladi yunzil lmaطr biduni sabab lakin yunzilu fi waqti kada wakada hada la shaya fiih ina allaha huwa aladii yunzilu lgayta wayanshuru raxmatah wayasqi cibaadahu walaysat الnujuumu sababa min alasbaab walakina allaha kanat jarat caadatuhu an yunzila almaطra fi shahri kada aw fi ywmi kada hada la shaya fiih uma dakara ahara can cumar qaal qaala cumaru lilcabbaas kan baqiya linawi furaya faqaala lahu alcabbaas zacmuu ya amiira almu'miniin annaha tactaridu fi lufuqi sabcan famaa marat xataa nazla almataru fandur ilaa cumar waalcabbaas wa fiihi riwaayat ukraa yaquul qaala cumaru lilcabaas bni cabdilmualib xiina istasqaa bihi cindama araada an yastasqiya bilcabaas yani biducaai alcabaas qaala lahu yaa cam yaa cama rasuuli illaahi kam baqiya min nawi furaya kaanahu kaana yuriidu an yajcala alistisqaa'a muwaafiqan lilwaqti aladii jarat caadat llahi subxaanahu watacaala bianzil maqr qaala yaa cama rasuuli illaahi kam baqiya min nawi furaya faqaala alcabbaasu alculamaa'u biha yazcumuuna annaha tactaridu fi lufuqi sabcan fakaana cumar raximahu llahu qad calima ana naw'a suraya waqtun yurjaa fiihi lmatar wayu'ammal fasa'alahu canhu akharaja am baqiyat minhu baqiya falamaa qaala inahu kharaja waqtuhu istasqaa bihi wa sallow salaata alistisqaa wadacaa alcabaasu adducaaءa almashhuura fi dalik idan idaa qaal inahu yumtaru nnaasu fi shahri kada aw fi mawcidi aw fi mawsimi kada fainahu laa shaya fi hada alhasaru aladii bacdah qaala maliku anahu balagahu ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama kana yaquul idaa ansha'at baxriyat huma tashaa'amat fatilka caynun gudayqatun haakada rawahu imaam malik balaagan yaqulu balagahu ana rasuula اllahi salى اlه alay slam kana yaquul ida ansha'at baxriyat qaala abu cumar hada xadiiثu laa acrifhu biwajhin min alwujuhi fi gayri اlmuwaطأ ila ma dakarahu الshaaficiyu fi kitaabi اlistisqاء can ibrahim bni muxamed bni abi yaxya alaslami عن إسحاق بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطر لها إذن وقف أبو عمر على هذا الحديث وفيه شيء من السنة في كتاب الشافعي رواه ابن أبي يحيى عن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وابن أبي يحيى مطعون عليه مطروق hada ibraahim ibn abi yaxya shaykhu shaaficiy tucina fiihi watakallama annaasu fiihi kahiiran wanasabuu ilayhi kula balaa qaala wain kaana fiihi nuqlun wayaqada utuhima bilqadari wrafdi uma qaala abu cumar wabalaagu malikin khayru min xadiidihi qul malik rawaahu balaaqan wabalaagu malikin khayru min xadiidi ibni abi yaxya liannahu rajulu maqruun uma hada alxadiid huwa alxadiid الraabic lilaxaadiid alatii rawaaha alimaamu malik balaagan fi lmuwaطأ waqaala abu cumar inahu cajaza can iijaadi asaaniida lihadihi alaxaadiid alarbaca hada axaduha wathani qowluhu inii la ansaa aw unasaa liasunna hada athani athaalith qowlu mucaad maa awsaanii bihi rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama xiina wadactu rijlii fi lgardi an qaal xasin khuluqaka linnaasi mucaadi bnu jabal hada haalid alraabic qowluhu ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalama ra'aa acmaara annaasi qablahu aw maa shaaa allahu minha fakaannahu taqaasara acmaaru ummatihi alxadiid faacdaahu allahu laylata alqadri hadihi alarbacatu axaadiid laa tuujadu fi shayin min kutubi الsalafi wallahu aclam ila fi lmuwaطa'i mursala la isnaada laha وممن فرد به مالك أيضا حديث مختصر هكذا يقول أبو عمر رحمه الله على سعة اطلاعه وسعة علمه يقول إنه لا توجد في كتب السلف لكن جاء في آخر الدنيا أبو عمر بن abu camr bnu salaax fawaqafa calaa asaaniidi hadihi alaxaadiid wa allafa risaalatan fi dalika wasamahaa samaaha waslu alaxaadiis alarbaca alatii cajaza abu cumar can isnaadiha wa iijaadi asaaniidiha waalafa risaalatan fi dalika wahiya risaalatun matbuucatun wa kuntu qara'tuha qadiima waadkuru anahu dakara hada alxadiida wahrajahu كتاب لأبي بكر بن أبي الدنيا اسمه كتاب المطر والبرق فذكر هذا الحديث وفيه سنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قوله إذا أنشأت بحرية يعني إذا خرجت الصحابة من جهة البحر يعني من جهة المدينة من جهة بحر المدينة البحر الأحمر إذا طلعت السحب من البحر في ناحية الغرب من المدينة ثم تشاءمت توجهت إلى جهة الشام من المدينة فتلك عين غديقة يقول تلك الصحاب بمثابة العين ذات الماء الغزير وغديقة تصغير غدقة والغدق wاlgadqu huwa اlkafiir yaquul wmin hada qwl اllahi caza wajala laasqaynaahum maa gadqan ay gaziira kafiira faidaa xasalat hadihi asuxub wajaءat min jihati اlbaxri uma mashat ilى jihati ashaam fainaha satumdiru maطra kafiiraة hada min jihati اlcaada walaysa hada إحالة المطر إلى السحب وإنما الحديث فيه الإخبار عن عادة الله في مثل هذه السحب وأنها إذا نشأت من جهة البحر وتمددت في جهة الشام فإنها ستمطر مطرا غزيرا كثيرا الأثر الذي بعده قال مالك أنه بلغه أن أبا ana abaa hurayrata kaana yaquul idaa asbaxa waqad mudira annaasu mudirna binawi lfatxi uma yatluu hadihi aaya maa yaftaxi illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika laha hada abu hurayra yaquul xasaba maa balaga limaam malik kaana yaquul idaa asbaxa waqad mudira annaas yaquul mudirna binawi lfatxi يقول مطرنا بنوء الفتح ثم ما هو نوع الفتح ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها والمطر من الرحمة التي يغيث الله بها عباده وإذا أراد أن ينزل فلا أحد يمسك هذه الرحمة هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله في واحد يسمع